radi allahu tacaala canhu qaala abu hurayra maykaolay kunaamay hani kucuudan hani fidhiyahan hawla rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee gaararshaya fidhin wamacnaa una macagaan may haaday abubakrin iyo haadi wa cumar iyo haadi radia allahu tacaala canhuma fi nafarin maca nafarin nafar macashoya lahan fagama may gumay rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam iya gumay min bayni adhurina min baynina dhaadaan iya gumi huwa rasuulka hadaay alayna korkaani hadaay wakashina may obsanay an yuktabaca ini lagoosado dunana unasokadaana la iya ka obsanay e yusaaba laasiibo bimakruhin laasiibo xaala kiyaabina uno on kuwargabna rasuulka yani dhibaatadan jaysada saasa ka obsani wafasicna argagahnay fagumna gumni fakunton may bahaaday awala man shaksaki in horeeyahaadi fasica huwa man gargagahay fakarajtu bahi abtagiha alana darabaw rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay falabaw xataa ataytu ilaa ana kuseedo xaaidan derba kuseeda xaaidkaasoo lilansaari ansaar layin libani najaar reer banu najaar an beerto faahay fadurtu fadurtu wareegay bihi bilxaaidi beerte wareegi hal ajidu ana ini an helaw lahu lil xaaidi xaaidkaas hal an baaban ilbaab helaw daraadiyayan warwareegi a falam ajid ana ana mahelno baaban mahelno faidan isla markii rabiicun keligo ya yadkulu gale ya fi jawfi xaaidin beerta dhakiya gale wa gabal oo bimareen e yani ilow faidan isla markii rabiicun il ya yadkulu galeeyo rabiicgu suge keligo suge yar fi jofi xaaidin beerta manaa meel oo il eho bi ingulgulyaayan waa meelasad beerta dhah galaay min birin el heshe waanaa ku gale rabiicgan khaarijaho kaarij alxaaidi beerta binaanshe haadi el binaanka el waraabiya il oo meelo galaas waay warabiicu mudraj waahan fasir waa lambahaday rabiic maylare aljadwalu kila asagiru yarwa faxtafaztu isyaryaray fadakaltu galay calaa raskabalki o keligi haayay oo farti haayte mis ili hayti iya iskadaduubiyay meeliya kuway kumoodi gali korna kooduntaa hoostungab fadakaltu galay calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasul shay korsheyen gali faqaala rasuulka may ka gooley abu hurayrata anta abu hurayra ad abu hurayri ataa anta abu hurayra miya abu hurayra ataa fakultu may ka goolay nacama ya rasuul allahi qaala rasuulka may ka goolay ma sha'anuka shaaniga may haadi yani walaadan dareerahaysameeyu kultu may ka goolay kuntu an haadi bayna dhahranayna kuntaad ahaatay bayna dhahdaan iyo haati fagumta gumta ifaadata dayti calayna korkaan iyo dayti fakashina obsoni an tubtabaca ini lagoosado dunana sokodan lakagoosadya ka obsoni fakazicna argagahni fakuntu ana hadi awala man shaksa kin horeeye hadi argagahay faataytu seedi hada hada lxaaida beertuntan aya seedi faxtafaztu isyaryaraay kama sidi yaxtafizu faclabo dawoodin isyaryaraaya sookayan isyaryaraay wahaulaai kuwan annaasu dadka ena waraa-i gadaalkey ahaade faqaala nabiyu naw may kagoolay ya aba hurayra waacdaa waacdaa huwa rasuulka siyayni anisi naclehi naclay nabiy naw labadis kobood yaysi faqaala nabiyu naw may yara idhabta binaclaya lamaday kobood hatayni latafamanofalgofi lagita lakulanto min waraa'i hada lhaydi deertantana gadaalshay lakulanto yashadu hal giraw an laa ilaha ilaha kalanjar ila llahu ilahi maahin mustayginan halik yaginsan biha bilkalimati kalimadiede galbu yaqiinsinyi giraaw fabashir bishaaray mankaas biljanati bidukul ljanati jina galawshan bishaaray wadakara raawi raawig may sheegay alxadis ha sheegay biduli maca duli duli lxadis xadiska dhirishinlgabra waa muslimon muslim iyo wa xadiska weriyey arabicu macnaahu annahru sagiru keliyar waay wahuwa ljadwalu keliya leray bifati ljimi alakriya can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu baabu tabshir bishaariyakajarnahi abi hurayra may kagolay aala abi hurayra may golay kuna un hani qucuudan hani fidiya hani xawla rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheedini sheefidini wamacna rasuulka maagan may haday abu bakrin iya maagaan hadi wa cumar cumarna maagaan hadi radia allahu taala canhuma yani asaabtada ki winayanga nilijaranga si nafarin mac nafarin nafar macashe lahani faqama rasuulullahi adumi sala allahu alayhi wasalam min bayni adhurina adhurina zaaid lay min baynina dhahdaaniya kugumi faabdaahu rasuulka daa'ireed walgalaaxaajo gududa oo kale rasuulka bahire walaa wayar hadaay aabaa huwa rasuulka taakuriyay akuriyay calaynaa calayna haddaay hadaay wakashina unun may obsanay gabalkooda warooge yahuudiyo munaafiqiin wala roogan may obsanay an yuktadaca huwa rasuulka ini lagoosado dunana unasokadaana la goosado taasa koobsaniyo an yuktadaca ini lagoosado an yusaaba ini la asiibo yani waa kay huwa rasuulka la asiibo dunana unasokadaan bimakruhin laka asiibo taasa koobsani wafazicnaa argagahani ama lay rasuulka jeelisanlajarnalay didlan jeelkiyana galay argagahani fagumnaa gumni langla argoobala way jeelisani fakuntu almay bahaaday awala man shaksaki in horey yahaadi fazica huwa man argagahay dadka oo argagahan lankan horey aniha lebiren fakarajtu ba yabtagi hal dalabaw rasuul allahi dalabaw sala allahu alayhi wasalam hataa ataytu ilaa ana kuseedo xaidan dirbigo beerta kuseed xaydkaasoo lilansaari ansaar layin xaydkaasoo libani najaar reer banu najaar leyin ansaarta gaar ahaan reer banu najaar rasuulka atidis dayin meelasaseed beerteede fadurtu wareegay bi bilxaaidi beertiak wareegisi hal ajidu an aynian halaw lahu lilxaaidi halon sugnaadi baaban ilbaaba elhaw falam ajid anaan mehelne faidan isla marki albaaba laywa falam ajid anaan meheln albaaba meheln faidan isla marki bu rabiicun keligo iya yadkulu wa rabiicigi gale fi jawfi xaaidin beer yani waa kay joofsi iya gale wa fi jawfi xaaidin beerta dhatiya iya gale min birin el heshe waa ku gale biridaas oo kharija kharijalcaydi beerta binaanshe ahaadi warabiicu macnaahu aljadwal sagir wa aljadwal kele asagiru yar oo gabal oo il aho biyo beerta geliyaasla wa faxtafastu isyaryaray hey talamamtu yacbiro doon fasiro doon watasaagartu saasa ka fasiro doon fa yani wa kay faxtafastu isyaryaraay isa duubiya kalkun gabalkan hoosan garguurey intu ku galay gali intaasoo dhan rasuululahi sala lahu alayhi wasalam lay weydiya l fa dakaltu gali calaa rasuulilahi gali sala lahu alayhi wasalam faqaala rasuulka markinsama yaray abu hurayrata anta abu hurayra abu hurayriyataasa yari fakultu ani may kagolay nacama abi hurayraha ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo kaala nabiyu nao may kagolay masanuka masanaga may haade intaan galiyo kultan may kagolay kunta adhaati rasuul allahu bayna adurina bayna dahrayna baynana laykadikanta dahrayzaaila bayna dahrayna baynana dhahdaaniyo roogdi hodhaynilo roogdi ed fa gumta gumtay faabdatadayti alayna korkaan fafashina may obsanay an tugtabaca anta in adalka goosudo dhibaato lakinjeysada dunana una sokdaan fafazicna argagahni fakuntu an haali awala man shaksa kin horey fazica argagahay faataytu sedi hada lhaida beerdantan ekoy faxtafastu has yaryaraay ay tasaakartu has yaryaraay kama sadi yaxtafizu has taclabu duwed duweyda marki meelkumudosinis yaryaraay soo kalan is yaryaraay wa waulaaika wan annaasu dadka ena yon waraai gadaalkay ahaadeen dadkana reedka heroogan aglay uno dan kuwaysihayn fagala nabiy naomay kagoolay ya aba hurayrata aba hurayro wa acdaahu rasulka si ayni ani si naclay naclay nabi laba lami kobood ayniy lamadon koboodna calaami kingeyin rasuulka halakulum idhay lanki halakulum dalilaya faqaala abu faqaala nabiy mara idhabtab ya aba hurayra idhabtab linaclaya lamaday kobood haatayni lamadan elabtab faman gofal gofki lagitadakulum tumi waraai hadal aidi beertan tan gadaalshekulkulon yashadu haal man kusuga gida ala ilah ilaha kalanjan ila lah ilahi mahin mustayginan halik yakinsan biha bilkalimati kalimat liklas yakinsinyi galbu galbishe yakinsinyi gidaaw fabashir bishaarayhu man kaas biljana bidukul ljana jino galowshan bishaaray wadakara raawi raawog may sheegay alxadisa ama wadakara abu hurayra abi hurayra may sheegay alxadisa sheeg biduli ma aduri duli lxadis xadiska dheroshe laga baabka meelinin waafogaw fabashirhu biljana lanka tawxiidka e oo galbishayn yaqiinsan kalimadeede an bishaarayjina galawsha sawa muslim muslim adis wuriya rabiicu manaw annahru kile asagiru yarlay waay gabal ilelaylngajed il oo eh, yani beerto galaaslay annahru kile yaro asagiru yar waay wahuwa nahru sagir wahay rabiic may kala leray aljadwalun walera kelin kelin wala kelin walerayson jadwal iyo ne nahru sagir i rabiic sadid isku mid aywa wahuwa nahru sagirka may lay aljadwalu kelwaha sifatljinia lakri kama sidi fasara fasara yani wa kay kamasadi fasara raawi raawi bafasiray hu e yani wa kay jadwalkaasoy amisma e kamasidi fasara huwa abi hurayra bafasiray hu jadwalka fi lxadiidi an kafasiri oo dhay ma moodani arabicu jadwal as jadwal sagiir maayna saas oo kale waa gawluhu wa gawluhu gawlu abi hurayra ixtafaztu kugooli huya biraya alaakri wahay wabizain walakri ixtafartu walakri ixtafartu wabizain walakri ixtafaztu ومعنah mna اxتفزt macnaheedi bزاy way yعni ومعنah بزاyat اxتفزt ytlammt isyar yaraayo وaتsاgrtu isyar yaraayo حatىa amkana ilaa makaniyo niyan aدkul galow inku makaniyo inkusuurtu gali ilaa an miri kugalo isyar yaraay an iبn smasata qala iبn smas may kagolay hadarna cمr بن cاas cmr بن cاas صxaabi e رadi الlahu taعala anhu yan xaadirni وlhaal huwa cmrna fi siyاqat الmوti mot wedamogshay fi xaalati nasci ruuxi wahuwa lixtilaaru sakaraadi anseni fabakaa huwa بن bnu caasiy oy dawilan bukaan dawilan bool dheeriy oy waxawala huwa acmar wareeji wajah waja acmar ila ljidaari derbigiyan wareeji fajacala ibnu ibnu camar camar onogshe yadhuluku golawa gudgaliya abataha abaheyo ama basharaka rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha makin bishaarayne bikada makin bishaarayne ama basharaka makin bishaarayne rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam bikada makin bishaarayne sulaymana faaqbala huwa camar ha wareejiyey hawareejiyey biwaji wijishay hadhaabilyanitoosi faqaala camru may kagooley ina aflala ma shayka unfal badan nucidu unutiriyaan oo hadhowti ama kumoodasan islena ama zaadsinlagda kumoodasan lena ka anfal badan shahaadatu an laa ilaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulullahi waay tawxiid ka kaanfal badan eh ama kumoodana lena lilang saxaabi e wa ini an haadi calaa abbaabin xaaliyaalo salaasin sidee ka sugnaadi calaa axwaalin salaasin xaaliyaalo sidee korsheewa ka sugnaadi lagad ra'aytuni lagad ra'aytu nafsi naftayay sargi wamaa axadun walhaal ma axadun axadan jarna ashadda dornaash badan buklan min buklin lirasuulillahi landhirfaw sala allahu alayhi wasalam mini an inkudhirf inkudornaash badan anjarna wama walaa axabako yani lijeelan badinyilayanantike lijeelan badinyin anjarna min an akuna an ahaado rabistamkan toki makan sidi haad minhu min anabiy nabo makan sidi haad horesa kataltu dilahu anabiya dil liinkujeelan badan injern ma eed injeelay rasuulka marku galanto kadhiko ahi yani waa kay dil taasa injeelay lay mana xaaladaas ahi marti falaw mutu hadii ana dhimada faday ala tilka alxaali xaaladaas oo gaalnimada eho ana kadhimada fadi lakuntu hada fadi min ahli naari naar hirshe hada fadi falama jacala allahu ilahay marki weelay alislaama islaamka weelay fi galbi galbigay weeli yaataytu seedi anabiya sala allahu alayhi wasalam nabagiyan seedi fakultu lah linabiy nabag may ngaray obsod fidi yamiinaka galantamidgeesidi fala ubaayi balantamey ka adikila balantameysa ngari wa fabasada nabiyu yamiinahu fidi fagabadtu hadana laabadi yadi galanteededin nagsadi faqaala nabiyu maray maalaka ya camrun camaro may balan ba i galantaa fidi yartay may reedin nagsati kulton may kagoolay aretu dooni an ashtarida in yani ana in yani shardihidawe fadew qaala nabiyu may kagoolay tashtaridu shardiyaase maada may shardiyaasu shardide muhume may shardiyaasu kulton may kagoolay an yukfara li liin dhaafiya shardiisage kila balantame laakin wali anasubi jare gaalnimada ini liin dhaafo fadew qaala nabiyuna may kagoolay ama calimta mooshiidiya ana alislaama islaamka yahdimu huwa islaamka inay burburiyaayo ma walaagi kana huwa maag haaday gablahu gabla islam islam kortisaadi burburiya mooshiidiya waana alhijrata hijrana tahdim hiya hijrad dudumyaaso ma kana warihaaday qablaha qabla hijrati hijrad yani hortay haadi dudumyaasa mooshiidiya waana alxaja xajna yahdimu huwa xajka burburiyaayo ma walaagi kana ahaaday qablaho qabla alxaji xajka hortisaadi burburiya mooshiidiya wamaagi kana ahaad wama kana axadon axad mahaneeri hadalkii sheeg nagda axaba lijeelan badanyirayanantike min rasuuli lahi linkujeelan badanyi mahaan walaa ajala lang wiinan badan mahana fi cayni ilayka wiinan badan minu min annabi nabag eeda marki de markan islam agda inkugimi lahaada eedan kuwinayay hata wamaa kuntu mahaaneri udiiku ana ayni awoodo mahaan anamla amla ini ana buusado ayni ilay buusad minhu min anabiy nabo ka buusad awoodo mahaan lima ijlaalan liajli ijlaalin winayo darteed oo law linabiy ana winayo si hata hindhooga intiana fakasi hindho nka buusaneri mana walaw su'iltu lii su-aalo lahaay an asifa ana ini tilmaamo hu annabiya nabo tilmaam li warfada fadi ma abaktu ma awoodo fadneeri mana oo jacalkaanangabi daraadi hata sifay lamanfirine hata tilmaan hooblier ma woodu fadneeri mana walow kuntu yani uma wulina ah ini an uma wulina walnatawalisi walow mutu ana dhimada fadile calaa tilka alxaali xaaladaas oo rasuulka saasan jeeli ana kadhimada fadi larajawtu may rajey faday an akuna ini an ahaado min ahli ljana ahluljana ini hada taasa la rajey lahay uma ulina uma walina uma walina tawalini asha ashayaaliya tawalinay madaxyanagani ma adri ana ogayn ma xaali xaalkay wali nagadaw fiha fi ashyaa ashyaadaas hadi anoo kusugna xaalkay wali nagadaw nang ogay fa ida ana ana mutu hadii ana geeriyoodo falaa tasxab ay saai falaa tasxabani an ay ila saaxibnay yani nacshaday ay hakudabagalnay ahaisogotinay raaixatun soogayliyaas dardaaramahay walaa naarun dabna ay o dabagalnay aisogotinay dabna ay gadaalkeyla hakdabagaadnay yani soogayliyaas on gadaalka ah marnay oo booraso yaas faida dafantum hadi duugdamni ani duugdaan fashanu farjiya calaya korkay farjiya turaaba rashanan farjiya farjiya ey subu shiba usi fasaradon calaya korkay aturaaba shiba shanan saban shiba shiba wa uma agimuni gaada marki duugdan bacdishe hawla gabri gabrigay gaarisayni nigaada isla marki inkushal sabteen walaago nadra maagi gadalshe korkay nigaada tunxaru lagooriyo jazurun neefo geela lagooriyo wayugsamu laxmuha laxmul jazuri haliyeedahay tilibshe lagiibi hataa astanisa si anan weelsado bikum sin weelsado waandura hata andurana sinfiriyo ma walaagi uraajico na nagaw bihi ma rasula rabi rabigay rasulisa nag nagaw sinfiri ahay ilaa intaasa yani san weelsada isugaari sawa muslim o muslim iya wadiidka nuuriyey qawluhu qawlu camar yani shuno waruya bishin lmucjama wabilmuhmala suno shuno lamad wal weriyey subo shibaahu aturaaba galiilan galiilan aayar aayar bihi arada inkishiba waay saasaa lijeedal waan ibni shumasasa ibni shumas may lakuriyey qaala ibnu shumas nika gool hadarnaa xaadirnay camra bna alcaas camar bin caas radi allahu taala canhu saxaabi laraan xaadirnay walaal wa camarna fi siyaagat lmawti mood wedamawshay kasugunyi mood wedamawshay lan sakaraadi ayu mana ixtilaariya kadhigan ixtilaarkay sakaraadkay kasugunyi kay fi xaalati nasci ruuxi ruux siibawshay xaalshay kasugunyiya infeeni fi siyaagat lmawti mood wedamawshay kasugunya loo seegodi maayo fabakaa huwa camar ooy dawiilan bukaan tawilan oysan dheer ye ooy waxawala huwa camar wareejiyey waja wujisa ila ljidaari darbe kale noo eedi waay eelisjiifiya dhini wujisa eedi sidi fajacala ibnuhu ibnu camar camar onoshay cabdullahi ibnu camar ilanki hado ya mayba ona ogsudu gale yaqulu huwa ibnagi nika goolaw ya abatah ya abati awkeyo ya abilay kadhigantaa ya abatah awkeyo ya abi awkeyo ama bashara mayma bishaarayn babl bishaarata kajarna ama bashara mayma bishaarayna kaad makin bishaarayna rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay bikada makin bishaarayna langala lanki tawxiidka soy galbisha yaginsiyi dina gale rasuulka makarne bishaaradaas ma gabto may ngoytu may loobsadaas ama basharaka rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay makin bishaarayna bikada makin bishaarayna faaqbala huwa camara qaabila biwaji waji camri camar wijisha ilayna una nagaabili faqala camrun amar may kagola ina afdala ma shayka anfal badan nucidu naxnu natiriyaan walinatirsadaano ama dhowta kumudasan lenaka anfal badan shahadatu an laa ilaha ilaha kalanjam ila llahu ilahi mahin giraw shay waay waana muxamadan nabon ila nabagilamahadbadina rasuulullah ilahi rasul shay la girawaay ini ana kad kuntu haadiyen calaa adbaagin dabagyaalo talaatin sidee korshew ahaadi ay calaa axwaalin yakadhigan xaalyaalo oo sidee mari lagad ra-aytuni lawalahi akdhaarga gad ra-aytuni gad ra-aytu naftay aragi وama aحadun aحad nanghanasadaki gornais badan han boglan min boglin dirifkaysa lirasuuli lahi sala الlahu عalayه وasalam ilah rasul shalin diri fa unjarna mini linka diri fa unjarna oo yani dadka adduunka roogoob ama adanka dhirif badantaan islahay markeli oo rasulka sinka dhirfan gaalahayo waktigaas gaalahayo وama aحadun mahan asadaki gornais badan mahan boglan min boglin dirifka lirasuulilahi la dhirfaw sala الlahu عalيه وsalam mini an oo gornais badan mahan way walaa aحaba mijeelan badinyi mahano walaa axadun axad mahana lehgaadoy axaba jeelan badan mahana ilaya an oo jeelan badan min an akuna an ahaad oo jeelan badan gadsisem kankimakansidihaad minhu min anabiy nabag fursadan helo reer fakatoto andilhu annabiya dil linku jeelan ma majarneeri manaa xaaladaasun ha imarti falaw mutu gaalnimada waatan yeede gaalnimo ahaa yani rasuulka dilshay bilankisaman inay gaal aha falaw mutu ana dhim yani geeriyoodo faday calaa tilka alxaali xaaladaas saasay saasun humaan badan ka dhimada fadi lakuntu haada faday min ahli naari naar ku mid hado fadi falama jacla lahu ilahi marki weeley alislaam islaamka weeley fi galbi galbigay weeli yaataytu seedi annabiya sala lahu alayhi wasalam nabagyan seedi fakultu lahu linabiy mangaray markan ha islaama ilahi galbiga islaamka weeli ya rasulkan seedi eli oo fakultu lahu linabiy mangara usur fidi yamiinaka galanta mid geed fidi fali ubaayic fal fala fala ubaayicu fala ubaayicu ana ana balantumey ka adikila balantumey e galanta fidi fabasad nabiy fid yamin yamin nabiy naba galantis midgeed faabalton adna laabidi yadi galantay laabidi faqaala nabiy na may kagolay malaka may kin sugnaadi ya camro camaro may kin sugnaadi kultuan may kagolay aradtu dooni an ashtarida ana inan shardiya dooni shardihirdi fadew qaala nabiy na may golay tashtaridu shardide maada may shardiyaas wa tashtaridu shardide maada may shardiyaas maada tashtaridu may shardiyaas wa tashtaridu shardiyaase maada may shardiyaas ultan may kagoolay an yukfara ini la dhaafo li an lin dhaafo ya shardiisade inaan dembigay li dhaaf gaalnimadii wali hasuubiyay maatidii galbigay wali ka jarjaray jilka jilan jary walaagasaydon loo dhaafo fadew qaala nabiyuna may kagoolay ama aclimta moshidiya ana alislaama islaamki hadimuhu islaamki ni burburyaayo ma walaagi burburyaw demb kana huwa maagahaaday gablah gabla alislaami burburyaw moshidiya waana alhijrata hijrada niyeenu tahdimuhiya hijrada dumyaaso ma walaagi dumyaas kana huwa maagahaaday qablaha qabla hijrati hijrad horti hadi dunyaasamosidiya ad muhaajir to lang muslim to dembe malkin haysado waana alaj yani waka waana alxaja xajkana yatimu huwa xajkana burbur yamosidiya ma walaagi kana huwa maagaaday qablahu qabla alxaji xajka hortis walihadid dunya dunube dhaafa mosidiya wama kana marki rasulka saasi yari wama kana axadun ahad mahaneeri axabka lijeelan badin ilayanantika min rasuulilahi linkujeelan badinyi sala allahu alayhi wasalam walaa ajala wiilin badan mahana fi ayni ilayk wiilin badan min min aladik wiilin badan mahana marki dam saasa rasulka injeediyo saasa rasulka injeeladiyaley wama kuntu an mahane udigo an anika awoodo mahan anam laa an aynan buusado ayni ilay buusado minhu min anabiy ku buusado ki awoodo mahan may wali ijlaalan liajli ijlaalin wiinay darteed law linabiy an si ana rasulka ngadariya insharafaay hataa hindhoogayod makabuusana sifaylam aragnay ley walaw suiltu li suaal an asifa in ana tilmaamo tilmaam li suaal rasulka nin tilmaam saxaabi bahayta liyarata ma adartum awood meeri may wali mabafiriyaansi ana winaya liani may wali liani an lama kun an mahan amlaw ana ana ki bushidi mahan ayni ilay bushidi minu min anabiy ku bushidi mahaan walaw mutu ana geeriyooda fadi ala tilka alxaali xaaladaas kolshaka korsha ka geeriyooda fadi larajawtu may rajey fadi an akuna ana inaan hada min ahlin janna ina helshi hada taasa rajey fadi uma walinata waliniya sha sheyaariya madax madax anagani madaxyaalka shere marki dem waali meela waali ku haale kolkan uma walina tawaliniyar marki de marki rasul geeriyoodi bacdishe asyaa sheyaliya tawalini ma adri ana anan ogayn ma haali halkay oli nagadaw fiha fi lashyaa faidaa ana ana mutu hadi ana geeriyoodo ay yani faidaa ana faidaa mutu hadi ana geeriyoodo anaana ana mutu geeriyoodo dardaarma falaa tasxabani ana ayla saaxibnayna na ayhatuntogayliyaaso bidalki amaanas ayla saaxibnay ay sagootinay walaa naaron walaa tasxabani naaron dabna ayla saaxibnay tafaulhum yaka sugun gadaalkayna dabayl haka gaadnay faida dafantum warki dugdani ani dugdan fashunu shiba alaya korkay aturaab arada shanan shibo tartiib tartiib arada inkagadiya uma qimuni gaada hawla gafri gafrigay gaalisayna gaada gadrama ziman gadarshay tunxaru lagooriyaw jazuru neef geele lagooriyaw wayuktamu lagiibiyaw lamu lacluljazuur neefkas geel hilibshay lagiibiyaw gadarkaasoy gadar neef geele lagooriyo hilibshay lagiib adleegyaas intaas oo kale gafrigayna gaada wer hataa asanisa ana sianan weersado bikum bikumti sin wilsu wangur anan firiyo maada walaagin firi uraajic ana nagaw bibimama rusula rabi rabigay rusulis oo malaaigdoo dad munkarinatiranjeer wali nagawa firiyey isa wilsude isuga arimana sawama yuriy adiidka muslimun imaamu muslim ya wuri qawluhu qawlu camri camar golshay shunuushiba shunuushiba gadiya eri ruya mayli wiriyahin bishini shin wal wili shin taasoo almucjamat lidabisiyey shunu bimacnaa sabuushiba laywa wabilmuhmalati wabistiin lmuhmalana wal wili sunno iya nagdaas sun sunno ishunno lamada isku mid ay waay macnaahu ey subo shiba tu aturaab ari shiba galiilan wal yar galiilan wal yar aayar aayar arainka gadiya silay wa wallahu subxaana wataala aclam baabu wadaaci saaxibi saaxibta gootiyoshay wawasiyati wasiyati saaxib saaxib yani dardaarmoshayan baabay cinda faraagi safari safarki faarugokiisagdeedi waayri ayri safari safar keyrkilifarugi wducaai baab ducaai duaayen baabey yani waa kay ducaayen baabey laho wducaai duaayen baabey lahu lisaaxibi lan duaaya wadalabi ducaay duaa ku dalbadowsha minhu min asaaxibi danka saaxiibka safarin jeed ada sagootiyaas unjel daarama safarka marki lagfaaro nagdaw lan duaayaw duaana laku dalbad adin hanin duaay lera mana baab wadaaci saaxibi saaxib sagootoshen baabey wasiyati baabu wasiyati wasiyati saaxibi saaxibka dadaarmawshe cinda faraagi safari safarkii faarugowshe ebdeed lan dadaaramaw وغayrihi غayri sfr sfr eyrki bargo shegdadlan derdaarma وducaai baabu ducaai duaayan baabay lah lisaaibin duaaya وdalab ducaai baabu dalab ducaai ducaa ku dalbado sheeyan baabay minhu min asaaxibi saaxibki duaa laku dalbadan in duaai leedaha qal lahu taala ilahay may kagolay وawasaa derdaarimi wasaaid ambiyada tidi on kor jarte وawasaa ibrahim nabiylahi ibrahim derdaarimi biha bilkalimat biha bilkalimaati ya ibrahim banihi awlaadisa derdaarimi wa yacqub wawasa yacqubna dardaari misuna banihi dardaari ya baniya ailin gaaileyni haalka gooleen lamadiyo ya baniya awlaadayo ina allaha tacaala ilaahey istafaa dooradi lakum isin adina din yasin dooradi falaa tamutuna angeeriyooten o angeeriyooten o angeeriyooten ilaa walhaal antum muslimuna itin geeriyooda am kuntum haatina shuhadaa kuwa xaadira iyo haatana id wakta halara xaadiray yacquba yacqub almawtu geeran haaldira id wakta gaala huwa yacqubka goolay bani bani yacqub yacqub awlaadisa ngari ma tacbuduna may aabudo doonta min bacdi an bacdigay qaaluu awlaadi merena nacbudu aabudaana ilaha kada ilahaga aabudaan yacquba taawkaneta wa ilaha aabaa'ika awteeda obiyaalka ilahaysho aabudaan ibrahima ah wa ismaaciila eh wa isxaaqa eh ilahanga aabudaan ilahagaas oo waaxidan wanaxnuna muslimuna kuhingaasmaw law lilahi hingaasmaw yana ereng mana kolka ambid ilahi mayn nu dardaarmaaye twxiid iyo dingan isdardaarmaayo walandilin isdardaarmona taasanka fayle adduunki kay sudo gobay hooli sudan wel taas ma eh wasaaidsan kumihinsumay buayni ofka awlaadan dardaaranto diinta ka tarbiyayto waan an dardaaranto mana ambiyada ilahay safiditiyo ya ilahay ninka warbixiya sheekana ninkaas qaala lahu taala ilahay may ka goolay wawasaamay ba dardaarame biha bikalimat liklaasi kalimat liklaas may dardaarime ibrahim ibrahim ya dardaarimi banihi bani ibrahim ibrahim awlaadis yan وayacqub وawasa yacqub yacqub na dardaarimisun ya baniya kailang haal kagolaw yacqub lehdi gobnon kailang haal yacqub kolay tafsir bosilimseede kailang haal yacqub kagolaw ya baniya awlaadayow in allaha tacaala ilahay istafaa doorday lakum isin sin doordi adina dinga sin doordi falaa tamutuna an geeriyooten o an geeriyooten ilaa walhaal antum isin muslimuna muslimiin atin la geeriyoodaw am kuntum haatena shuhadaa kuwa xaadir aya haatena yani wa kay umadi ya rasuulka sala lahu alayه wasalam umadi sala hadla id wakta yani xaadir haatina yaxalara xaadiray yacquba yacquub ankooyay almowtu mowt an xaadiri id wakta qaala huwa yacquub ka goolay libani bani yacquub yacquub awlaadis an kagooli ma tacbuduna may aabudaasan min bacdihi an bacdigay kagooli qaaluu bani inti awlaadi walaata ilahan merena nacbudu aabudaan ilahaka ilahaga iyo aabudaan wa ilaha aaba'ika waktagaasay awlaadtaylahaayana kolkun saasa eren wa lidaalkan badena reer banu israail ban erdeen qaaluu may kagolen in acbud aabudaan ilaha ka aabudaan wa ilaha aabaaika aawteeda ilahay sho aabudaan ibrahima eh aawteeda ibrahim marki liley oboshay ibrahim yacqub bin isxaaq bin ibrahim kalku aawteeda ilahay sho aabudaan yani obyaalka oo kale ibrahima ah ibrahim a yani oboshay kalku yacqub oboshay ibrahim awal kaabirisaasay oboga awal erkore wa ismaaciil wa ismaaciila ismaaciil eh ismaaciilna edersheey wa isxaaga isxaagna awshay bu ilaah kalkun dadkaas ilaahasho ambidaas ilaahay yani wa kay masalan b ilaahasho ilaahgi haay ilaahsho haaye unun caabudan sare diinti ta diintana e unun saasalin awkan awkan o diintada diinta hayti oo ilahay shires lacaabud e ya unun ilaahgaas caabudaan wanaxnu unumay hanay muslimuna ku hingansimi law lilah ilaah hingansimiyaano saren wasaayidii waa daliil wama alaxaadiis axaadiis fa min alaxaadiisi axaadiis may kumid axaadiisu zayd bni arqam zayd bin ordam xadidka radi allahu taala canhu iya kumid eh aladi xadiidkaas oo sabagahu xadiidkan in dhagay fi baabi ikraami ahli beyti rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay ahlu beyt shay karaamayooshay baabshay ninka dhagi qaala zayd bnu arkam xadiidkaas marki meeli la roogi meeli meeli oo markaas baabka waafagaay lay hadaa kobdaay qaala zayd may kagoolay naama rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay yagumi fiina dhahadaan yagumi khadiban haliki khudba akriyaw faxamida huwa Eh, yani wa kay ala macdiyey rasuulka macdiyey allaha taala ang macdi faxamida huwa rasuulka macdi allaha taala ilahay ang macdi waasnaa huwa rasuulka amaani aleyhi alalahi taala ilahay korshay amaani wawacada huwa rasuulka wacdiyey ha allah yani annaasa dadka wacdi wadakara anabiy naba waaniyey annaasa dadka waani kuma qaala nabiy naumay kagoolay ama bacdu bacda almadkuuri kahadala sheegi bacdi shay alaa hooyaay ayuha naasu dadaw kuwan ho inama inkalmaani anana basharun bini aadam yaha yooshiku may dhowa an yaatiya inikoyo rasuul rabi rabigay rasuulsha inko iyo dhow fa yani reer fa ujiiba ana an ajiib iyo dhow wa wa ana ana taarikonki kutaba dardaartiyo ana ana taarikonki kutaba aha rasuulka sala allahu alay salam umadisu inin dardaarmay fikum baxdin iya kutabe taqalayni lamadii ulus kutabe awalhuma lamada ulus koosho may bo kitaabullahi ilahi kitaab shay waay fihi fi lkitaabi kitaabka fi shay haadi alhudaa hanuun kaamile wanuuru nuur yahaadi fakuduu gobsada bikitaab الlahi tacaala ilahay kitaabshay kacmal fala gobsada barda waana kacmal fala wastamsiku gobsado dalaba bi bilkitaabi gobsado dalaba dadkana gobsada dhaha kitaab ilahay faxasa الnabiy nabagu boori cala kitaab الlahi cala akdi kitaab الlahi ilahay kitaabshay gobsashadiisi camal falsha iyo dadka boori waraqaba rasuulka jeelaysi waraqaba huwa nabaga jeelaysi fi fi kitaab الlahi ada jeelaysi uma qaala mustafa rasuulka may kagoolay sala الlahu alayhi wasalam waahlu beyti qaraabaday ahlubeytkayna udakiru waniye kum isinsan waniye allaha ilaha isink waniye fi ahli beyti beytka helshi isink waniye awaamay wuriye u xadiidka muslimun imaamu muslim iya wuri wakad sabaka alxadiid adidka indhagi biduli maca duli duli xadiidka dhirishin lalaga wacan abi sulaymana abi sulayman kunidis kankileray mayla kuriyey mal hay malik ibn lxuwayris malik bin xuwayrisna leray radi allahu taala anhu qaala malik may ka gooley atayna rasuul allahi anseni sala allahu alayhi wasalam alhaal naxnu nun shababatun dhalin yar en jamcu shaabin shababa shaabin lijamiye shababa hey mutaqaaribuna fi sini shababatun dhalin yar en mutaqaaribuna ku inisdaw en fi sini jeedin inisdawna fagamna nagani cindahu cinda nabiy nabadisa nagani cishriina labaatan yar nagani laylatan min laylatin labaatan amin ya rasuulka dis nagani wakana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul simi haade raximan ki naxariis badan yahaadi rafiikanki dhimriyaayo kalbishay nugulo dasin dhimriya yahaadi waay fadana nabiyu nabagma ingmaleeyey annaa unug dhalinyartiana kad istaknaa ini hilowni kad istaknaa ini hilowni engmaley fadana nabiyu nabagmay maley annaa unug kad istagnaa ini hilownay ahlana ehelkan hilowni fasala huwa rasulka suaalina unina suaali camanga na suaali taraknaa una kutabnay min ahlina ehelkaana eh dadki una kutabnay garaawdan ehelkaana na suaali faakbarna an kabarnay anabiya an kabarnay faqal nabiy na may kagola irjicuu nagada ilaa ahlikum ehliyaalkin nagada faagimuu nagaada fihim fi lahli ehelka dhahdiyo nagaada wacalimuu barahum alahla ehelka bara yani walisin baratan ehelka baraw ilan ehelkoblse walibarati si nasiixe aho waana yani naxariise walan barto walam sheegto lan baanya wacalimuu barahum alahla ehelka bara walal walisin baraten bara wamuruu farahum ehelka fara khayraadka walba wali kheere fara macruuf faraw mana wasaluu tukada salaata kada salaa duhur tukada fi xiini kada waktu zawal tukada wasalu tukada salaata kada salaat lcasr tukada fi xiini kada yani wa kay wakto hebel hebel tukada faida xadarat salaatu salaad hadii xaadirto wakti shalideed falyuadini aadamoy lakum isin sin aadamoy axadukum kokin sin aadamoy walya uma imaamting nagdoy kum isin akbarukum kan sinkadawi kaaso imaamting nagdoy mutafaqun sanin ladalkaarimiyo wasaairina mutafaqun aleyh fazadana ziyaadi albukaariyo imaam lbukaari may ziyaadiye fi riwaayati riwaayado lah libukaariy la may ziyaadiye wasaluka ala nabiy maymay kagoolay wasalu tukuda kamasir eytumo isin aragden ni an in aragden usali anan tukudaa sikaafki anan tukudaa in aragdenla an tukudaas ari qawluhu qawl raawi ama qawluhu qawlu yani wa kay masalanba malik bin huwayrid qawluhu qawl malik bin huwayrid boolshay raximan rafiigan kabooli raximan rasuulka may haade ki raximan naxariisawaad rafiigan dhimriya ahaadi kudhooli huwa huwiya may lwuriyay bifaain wal wuri rafiigan wakaafin wabidaafin nool wuri raqiigan raqiigan hoobeer macruuf raqiigan nugul iyo haadila rafiigan hoobeeron dhimriya ahaadiyo mana huwiya wal wuri bifaain aliri rafiigan lero dhimriya wabigaafin wal wuri raqiigan ki nugul iyo haadiyo rasul waruwiya bigaafayni lama gaafna wal wuri waay raqi yani waa kay lama gaaf raqiigan lay hay waruwi san hor may hay huwiya wal wuriyey bilfai fayal wuri rafiigan wagaafina wal wuri yani gaafna wal wuriyey raqiigan lay waruwiya bigaafayni raqiigan dilay hay an an cumar ibn الخطاab radi allahu taala canhu qala cumar may ka goolay istaadantu nabiya sala الlahu alayhi wasalam rasuulkaya ku idin dalabay fi lcumrati cumriya ku idin dalabay faadina huwa rasuulka idimi cumri in ba fade rasuul allah saariya li cumar ingadimay ba cumron ba yari makan ba waqaala nabiyuna marki ona ayadmaymaynimay erayha laa tansa anta ang hilmaamtoy cumaraw anta naauna ning hilmaantoy ya ukaya walaalyarowkayo min ducaaika ducaada ninku hilmaantoy wa faqaala nabiy nabo kagooley yani kalimatun yani wa kalimatan kalimiya kagool laa tansa naa ya ukhaya taasa kalimayeedan qiimo badan eh ana li ini an in sugnaat ma yasuruni in farax biriyaan ana li inian insugnaad in sugnaat biha bibedeliha kalimadeeda bedelka addunya addunya in sugnaat an in farax biriyaan ay yani an cumar ibn khadaab radi alahu taala anhu ala cumar may kagoolay istaadantu nabiya nabaga kuedan dalabi sala allahu alayhi wasalam fi lcumrati ambay kuedan dalabi faadina nabiy nabaged may ba cumron ba yari o gaala nabiy na umarkeed maaytagootiyay ma yaray laa tansa antaadan hilmaantoy cumarow na una hilmaantoy ya ukaya walaal yarowgeyo min ducaaika tuugmada ning hilmaantoy makoob seet beedkas baalis duaada mustajaabo aha unun ilahi nin tugta rasuulka yarya leymana oo rasuulullahi sala allahu alayh wasalam oo dalbadahayo lanka oo cumar e safarin jeel sogootiyahay cinda faraagi safari wa kudhalabahay yani wa kay doa kudhalabahay waducaai lahu wadalabi ducaai minhu ti doa kudhalabahay mana in hilmaantay doada sali fagaala um fagaala nabiyuna may kagooley kalimatan kalimiya kagooli laa tansana ya ukaya min duaika taasanijeel kalimadaasoo ma yasuru huwa ma yasuru in farax geliyaan ni an in farax geliyaan ana ini an in sugnaati in farax geliyaan bihadi bedel kalimati kalimadaas bedelsi addunya addunya in sugnaas in farax geliyani rasulki kalaadaliwa oo dhaatansanaa ya ukay saas wa aha wa fi riwaayatin qaala nabiy naomay kagoolay ashribnaa nawidaaji ya ukaya walaalyarowkaya nawidaaji cumar nawidaaji fi ducaaika doadahan idar markaad kacbada sayato unoon ilaahay daskan tuugas unoon han idaro oo dad badan alantuuga jireedalima hatuugdaayo kacbada hooblase dadkadon ilahay lambada jele ilah lankaas muraasinsela lere ducaaul gaybu waa nool aqbale kalkun rasulka mayliya hoob ad meeliseed do-aado tidahan idar unon salimana kalkun lanka hilka ho meel injeed safar injeed laku dalbadaa ilahay intu goob gabalkaas seetlero makaankaas do-aado mustajaabi awseed kawama yuri xadidka abu daud atarmidiy una wuri waqala tirmidi may ka golay xadiun hada xadiun wa xadidkaas oo xasanun tajrisasan saxiin o saxiin ama saxiix wacan salim ibni cabdillahi bn cumara salim bin cabdillahi bin cumar may kala kuriyey ana cabdالlahi bna cumara radi allahu taala canhuma yakana cabdالlahi may hadi yaqul cabdالlahi kay kagolaw yahaadi lirajuli rajulka man ka goola ida araada yani wa kay hadi doonaaw lirajuli rajul man araayo ida araada rajul rajulka hadi fadaayo safaran fadaaw may araayo udunu ha dhawaaw cabdullahi yale cabdullahi bin cumar mini an hayn dhawaaw hata uwadica siyana kin sogooti kaada kin sogooti kama sidi kaana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ba yuwadicu wa rasuulkan sogootiya nauna nin sogootiyahay saasa kin sogootiya ko hayn dhawaaw fayaqul bnu cumar may ka goolay astawdicu llaha ilahiy yakin imaana dhiibo ilahiy yakin diinaka diinka ilahay imaan geliye astawdicu anmayba ku imaano ku kudhorow dalabey allaha taala ilahay kudhorow dalabe diinaka diinka ini dhor iyo ilahay ku dalabe waay wa amanataka amaanaga ilahay dhorow ilahay ku dalabe wakhawatima camalika camalka khatimiyaalsey iyo ilahay kudhorow dalabe khatimada ilahay suubi mana eray lasafaran bayaalahaasnagadaalsigalmado kalku saasan tugu jari saasa rasulka isagootiya ko inti isagootiya seere markaasa ducaadan duaay jari wa wducaai lahu lilmusaafir lisaaxibi saaibki kan duaso in duaa fadiyo an salim bni cabdlahi bni cumar ana cabdlahi bna cumara haw shaya kuriyey radi alahu taala canhuma gaala cabdlahi may kagole yagul kana kana cabdlahi may hada yagul cabdlahi ina rawaha cabdlahi bn cumar alimti lirajuli ofan ara ida araada rajul rajul adi doona safaran safar doona man ara udnu anta lan yowa dhawaaw mini anahin dhawaaw xata uwadica ana ana siin sogooti o kaalkiin sogooti kama sidi kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka iba haaday yuwadic huwa rasulka kiisagoosi haadi na ninsagoosi haadi fayaquluna fayaqul fayaqul may kagoolaya kalkun fayaqul ta faacilse cabdullahi bin cumar walka naga kor rasulkana walka naga kor lamadaba mana kama sidi kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam yuwadic huwa rasulka nsagootiya na ninsagootiya markinasagootiya fayaqul rasul e fayaqul rasul rasulka markinasagootiya ma eraay o anin hadakin erey astawdic llaha ilahay iyo kudhorow dalabe diinaka diinka ilah kadhorow dalabesan era lanki melin baasaasan era wa amanataka amanada ilahay kadhorow dalabe wa khawatima camalika camalka khaatimiyaalshe ilahay kadhorow dalabes eraayo rawa ma yuri xadiidka tirmidiyo imam tirmidiy wuri waqala tirmidi may kole xadisun hada xadisun wa xadiidkaas oo xasanun darjidis hasan saxiixun o saxiixun ama saxiix wacan cabdillaahi bin yazid cabdillaahi bin yazid alkhadamiy asaxaabiyi radi allahu tacaala canhu qala cabdillaahi bin yazid may kagolay kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka mahad ida araadahu rasulka adi doono an yuwadica ini sagootiyo aljeisha ciidan sagooti adiisa doon qaala nabiyn omay kagoolay astawdicu llaha ilahay iyo kudhorow dalabe diinakum isin diinki waamaanatakum amaanadinga ilahay kudhorow dalabe wakawatima acmaalikum acmaalin khaatimyaalkeedi khaatimadin ilahay suubiya ilahay kudhorow dalabe seraay ilen wal murug may aha khaatimad kolka khaatimadaas yani maylere alacmaalu muctabaratun bilkhawatimi tililahay caqiidadii wa acmaalo may lakufiriye kaatimada lakufiriye kalkun kaatimadaas walna murugo lanku murugo kaatimada ilahay suubi markas ilahay sug ilah kaatimada suubi ilan balang malkaogaana hadi sila nagdaw malag markas ilahay latugo ilah kaatimada suubi lagu kolka rasuulka saasa yani dadaarinaay marki jees diraw kana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shema haaday ida araada ida araada huwa rasuulka hadi doon an huwa rasuulka ini sogootiyo aljeisha ciidan sogootiy hadi doonaaw qala nabiyu nabig may kagoolay sala allahu alayhi wasalam astawdicu laha yera astawdicu dhorow dalabe allaha taala ilahay dhorow ku dalabe diinakum diinkin ini ilahay dhoriya ku dalabe wa wa amanatakum amaanadig ini dhoro ilahay dhoriya ku dalabe wa khawatima acmaalikum acmaalin ini ilahay dhoriya ku dalabe khatima acmaalikum acmaalin khatimiyaalkoodi in ilahay yani dhor acmaalin camal soo bognadato khatimidin fayla taasa ilahay ka dhorow dalabe sa ciidankan dardaarma ero jari wa xadiidun awama yurey xadidka abu daud ayr ayr abi daud bisnadin afuri sanad sanadkaasoo saxiin waan anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka golay ja rajulun rajulka ila nabiy insadi sala lahu alayh wasalam faqala rajulu rajulka mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisio inan uriidu doonay safaran a doonay fazawidnii sahay isi waljidika maro sahiya isi sahayte sahay on gure ho laamaw ma sahay on o e zaad aakir ew mana fazawidnii isahaysi faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay zawadaka lahu ilahay sahay kinkuweel ataqwa taqwo sahay ali kinkuweelel mana fa ina khayra zaadi taqwa zaadkan khayr badan taqwo kalkan zawadaka lahu alaka zaasi ataqwa sarayba zawa yani fazawidni zaasi wal sahay eo jidkan kamar isi mana wacde san jid faqaala nabiy na may kagolay zawadaka lahu ala zaadka inka dhika ataqwa taqwo zaad alaka inka dhikal mana wal zaad laka dhika taqwo infaylehe taqwo zaad alaka inka dhika qaala rajul rajulki mare zidni in kordi hadan wala inka dar qaala nabiy naomay golay wakafar allahu dambaka dembigana ala dhaafeeri mana dembigana ala dhaaf qaala rajulki mare zidni in kordi hadan qaala nabiy naomay golay wayasar allahu lay ala fududaay laka lahaanta alkhayra khair meelbukakoy ala kinfudaay aytuma kunta wa meelbad roogda khairka ala kinfudaay wa daafay lagu sogootis kolkan lanka saacibka meelinjeel saka sogootiya hawaama yuriyey istibaac waay hawaama yuriyey waa deska tirmidiyo imam tirmidi weli wagaala tirmidi may ka golay xadiisan casanon baab listikaarati hada kan baab listikaarati khayr dalabowyan baabay walmushaaraati baabl riyaalba o dhamaay kitaab yaryarka oo mudaakaraadka akisman badas baabl istishaarati kuli inti lay badana guuriya badanasin badin baabl istikaarati khayr dalabowyan baabay walmushaawarati baabl xisno xisno xisno gadaab gadaab kulagor saasay baabl istikaarati khayr dalabow yan baabay walmushaawarati shoor dalabow yan baabay gal allahu taala ilahay may ka golay washaawir ishoorhum annaasa dadka fi lamri talada kalushoora waqal lahu taala ilahay may ka golay waamruhum amru saxaabati asaabad amarsho shura shooryahaad ilahay ka amaanaay amarsho shura kadhisnaayl baynahum dhadiyo shooreen e yatashaawiruna shooreen baynahum bayn asaxaabati shooreen fi fi lamri taladiya ka shooreen wa baab listikaarati kheer dalabow iyo ambaabey siinti itaado dalab iyo faa'iidooyaan isfawdac dalab maaynoo dhe taas oo kale walmushaawarati baabulmushaawarati islashoorow oo wada taladaayo lasoraw kheer kasoraw yanbaabay waay qaala lahu taala ilahay may kagolay ay washaawir anta nabiylahi muhamed o lasoor hum asxaabta lasoor fi lamri talada kalasoor rasuullahi sala lahu alayhi wasalam oo acgalo naas hay dadka kan caqli badano onka kaamilna badlan hay iya laley dadka lasoor mana asaabta lasoor sireeda walantarido dadka lasoor laley mana washaawir anta nabiylahi muhamed o hum asaxaabata fi lamri talada kalasoor wagala lahu taala ilahay merkal mere kusoo amaana asaabta amaana amru muslimiinta amarkoodi shura shooriyahaadi baynahum dhahdiyo shooreya e yatashaawaruna muslimiinta shooreyan asaabta shooreye baynahum dhahdiyo fi bilamriya ka shooreya waan jaabirin radi allahu taala anhu mayl kuriy qaala jaabirin kagool kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may haadi yucalimu huwa rasuulka ni barawna unana baraw ahaadi alistikaarata dalabow yana baraay yucalimu baraay na unina baraay alistikaarata kheer dalabow fi lumuuri haram yaalo sida kheerka shajarta ladalab kuliya kuli lumuuri haram yaalo kulisho kasurati suurad oo kale oo min alqur'aani kumid anin baraay yaqul nabiy nawma eraay ida hama axadukum san eraay kana nabiy mayliya kana rasuul lahi sala lahu alay slam jaabir hadala rasuullahi may hada yucalimu rasulka ni bara na unina baraay alstikarata kheer dalabow meri kheerka shajarta dalabowshe yana baraay fi lumuuri haram dhahdi o kheerka la dalabaw kuliha kuli lumuuri haram yaalo kulisho kuliha lumuuri marki liley armiyaalka kulisho yani mayba shay mubaax e, shay mubaax i e, shay sune waay umuur hoobler umuurta shanga axkaamta dareer sadaas shay waajib e iyo shay sune iyo shay oniya wahay mubaax isku oo kaliyo mubaax isku jaais shay oo xaarame shay kiraaye shanta axkaamado kadareersadaas umuurta say korkun shay xaarame horta istikaara madan sameeyo dina sidee i wala taas oo kale i anas madan suubiya istikaara mana wal xaarame bua xaaramamal suubiyaw haye istikaar malan sameeya xaaramu taas abalka horeeb haye shay kiraahiye naftisa istikaar malan sameeya shaygan kiraahi hoobe kiraahi bua kudheer odaasla maana yan istikaar malan sameeya haye shay waajiban istikaar malan sameeya duurka ntukuda istikaarin sameeya malaraw mana waajib laa shukra ala weelas lay maahin waa walki waajib waliya xaj hoob weelas zakidi weelas salaadi tukadaas lay ma istikaar malan sameeya waajib usun haye kolka wala istikaar lan sameeya mayb wa shay mubaax eh shay mubaaxe iya istikaara lan samey guurko iyo wali lama mid e gobolka walaagadaas oo kalse iyo ad wali adunyadan kasaabsan i shay sune sun shay sune sun istikaara walan samey kor kitaabkan akatixme miskan akatixme oo kale walan suubi kor istikaara maana lamadan ka katixme oo kalse oo kale iyo fanadan akisle misfanada akisle oo kale istikaara walan samey kor yan maana miyal khayrka jarta ilahay waafajiwala kor ma yimid marki on kitaab sanifayaan kitaab sanifo yani khair la suubiyo saaseta istikaara wasakartu laha yusulaha kitaabka ulshay yani kalkun reersaasu masalan shay wala istikaarana samey reersaas gulihatliyonurije ka suurati suurad oo kale yani maylaya kaana rasuul lahi sala lahu alay salam yucalimuha rasuulka balaynanina bara alistikarata kheer dalabo fi lumuuri aramyaalo dhahdi o kheerkala dalabona baraay kuliha kuli lumuuri aramyaalo kuliso ka suurati suurad oo kale iyo istikaaradanin baraay sida suurad lambarada oo kale istikaaradanin baraay suuradaas oo min alqur'aani qur'aanka kumide yaqul nabiy naw may kagolay sala lahu alayhi wasalam ida hama axadukum axadkin hadii amiyo bilamri amarhim iyo amar mubaaxe falyarkac falyusali tukudoy rakcatayn min gayri lfaridati farida nang hayn uma liyaqul huwa uma bacda dalika uma tartiiba faaidees marki lama rakaca tukudo bacdishe liyaqul hiyaroy allahuma ya allah aleni an astakiruka ko khayr dalabe bicilmika cilmiga ko khayr dalabe waastagdiruka ilahu ko awood dalabe bigudratika awooda ko awood dalabe waasalu anana suaalika ilahu alika suaale min fadlika fadliga heshe ko suaale fadliga alcadimi winay may wali fa inaka ilahu ado tagdir awood walaa agdir an anma awood wataclamu anta ilah adogd weli khayrka kijar ad kuwargaabto laakin walaa aclamu an cilmigay gaabiyam kuwargaaba waanta ad ilahu calaam lguyubi walimog hakimogna alihi ogyaata walimogna hadukbad hasood ilahu adi og waay allahuma ya allahu aleyo in kunta deta taclamu kiyogata ana hada kan ki alamra amarkan eh kolkan hada alamra markeeda lata markaasa marka wadaas yani wa kay saaso hay amarkan kan eh o hibil fulan fulan esalat mana khayr hadi kayrun khair badinyi liana lahaanta in khair badinyi khairkana meelakufiriya markan horeysme fi dini diintasu diintaas oo kuholaabto maskiin suba diinta muhim ah fi dini diinka datis in khair badinyi wamacaashi nolola in khair badinyi addunya reedlamarsiya wacaqibati amri amarkay iragteed hadii in khair badinyi oo gaala nabiyu shakraawlia oo nabiyu may kagoolay caajili amri amarkay kidis degdego hadii in khair badinyi wa aajilihi aajili amri amarkay kiidiis madale hadii in khair badinyi sabdur ilaah gadar hu alamra markan kan lianin gader wan wayasir dhibnay kaderna wayasir anta ilah fuday huwa markan lianti sahlnka fuday uma barik hadan marki adin fuday badika in barakay lianla antay fihi fi lamri amar barakaysan inkuwelo mana ad wala magaasho dhidhawaata markaas wain kunta ilah hadi ato taclamu anta adkiyog hadi at ana hada alamra amarkan kan ay sharunka ishar badan lian inshar badan i fi dini dinka inshar badnya dintay hadowti halaawas ad ogda wamacaashi nololayd hadiya inkashar badnyi wa fi caaqibati amri amarka iribtis inshar badnyi o ogaala nabiy may kagoolay mise ogaala raawi may goolay caajili amri amarka kidis madal yani degdego inshar badinyi waaajilihi aajili amri amarka kidis oo ajal e inshar badinyi ogdo fasrif markaaso ilaaw wal shar badan mafadaayo fasrif il hu alamra amarka ani anhegey oo il ahey ah, amarka oo jeeli ay hayn dhoanay wasrif il ni anin galbagay kubi canhu an ilamri ku il wa wabdur gadar li anin gadar alkhayra lan khair raadiyaha ilahu khair in gadar xaytu makaan almakaanki kana wujida huwa khayrkas lakelaw ilahu ingadar uma bacda dalika marki khayrka ingadarta bacdishe arli ridgelini an ridgeli walaa geeraadana kutabi kalbigay marka kubidi hadana inkudabgelido kan iraaligeli di bilkhayr iraaligeli saaraysanin baraayelay mana macruf hadis hadis abajanri melo laak muktasaraad laak marijele qaala may kagolay yani wa kay gaala hadiski lanki wuriyaay aawe qaala jaabirun miya qaala jaabirun jaabir may kagolay wayusami huwa shafsaga maga dhawade xaajata xaajata shasi shasad xaajadiisa magadhowday dantaysada hayti fulaan haytela ey fi mawdici gawlihi gawli nabiya kamagadhowe rasuulka golshay mawlac shay hada alamra markeraa fi gawlihi allahuma in kunta taclam ana hada alamra min atazawuji min asafari min kada min kada markaasa sheegdade mana khayrun li fi diini wamaci markaasa rewa ay rawa lbukaariyo bukaari yahu xadiiska na weriyey baabu isticbaabi dahaabi tabawsanonamigisyanbaabey ila alciidi tarjumada lesure baabu isticbaabi dahaabi tabawsanonamigisyanbaabey ila alciidi ciidan tabaab waciyaadat lmarili baabu isticbaabi dahaabi tabawsanonamigisyanbaabey ila ciyaadat lmaril ko jiran boogshisan tabaab walxaji baabu isticbaabi dahaabi tabawsanonamigisyanbaabey ila alxaji lan bahaaw walgazwi waila algazwi dunamaad lan bahaaw wljanaazati waila ljanaza janaaza lan bahaaw wanaxwiha naxwi lmadkuraati madkuraati warilmida lan bahaaw sunanimadeed baabay min dariigin wadadalkubaaw warujuuci baaburujuuci lagas baabay min dariigin aakara dariigo kalaakunalbaaw yani waa kay kaana nabiyu saas way wala saasun welaw lima litaktiiri mawaadic lcibaadati cibaadada mawdacyaalkeeda badadeena daraadiena lang welaw mana hay mawdacgaad ka cibaadoslaslen hayr hoob anjeeda cibaadi kasoo masaajidka anjeeda jiradoo dheera ah maraas hadhowti jirado toobiya dhigon jar taasa hadana isku maraas toolay makanag nagdaas cibaadada mawdac shay badadee laymana bab istbab dahabi tabawtanamdisbab ila lcidi lantaba waila ciyaadat mari lantaba wlxaji waila lxaji lantaba walgazi waila lgazwi lantaba waila ljanaazati lantaba wanaxwiya naxwi lmadkuuraat lantaba tabaw kaas tunanamidisbaabe min dariigin wadado yani lakatabaw kot marki horenjeed warujuci hadin wahay nagasho iyo ambaabey baaw istibaabi ruju nagasho sunanimadeedi ambaabey min dariigin aakara wadado kala kunagdaw lima yufcalu dalik lima yafcal shaksin may saasan wele litaktiiri mawaadic lcibaadati cibaadada mawdacyaalkeeda badadeena daraadiana lan sameeyo sumagasmana mis may ka taclujaase isticbaardas tacluji jar majrub litaktiiri mawaadic alcibaadati cibaadada mawdacyaalshe badadeenana lansunaayo mana an jaabirin radi allahu taala anhu gala jaabir may ka goolay kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkimi haaday ida kana yawmu ciidin ida xasala yawmu ciidin ciid maalinteed hadii hasalo khalafa nabiy nabag iskhilaafiyay dariiga wadada iskhilaafiyay ay oo ciid maalinti oda deer maha maylinjeer meel yani fronki meeli yalinjeer meela ciidina katukade maha wadad wa iskhilaafsiy mana koto dhe wada dheerta laama adi fadaasasku mar yani hadii adhowkini jiirado kala galali mana wadada laiskhilaafsiye mana an jaabirin taas walan welawna xikmad ka jarta allahu yaclam may kale la sheegay ulamada sheegayana wadadan tan dheer walakos wadadan mara tan lamaran mara rasuulka sal allahu alay wasalam may jidka jidkasaba dadki jidkaas roogan xagshosa insi ilan rasuulka lankasambaahayi masali lasuaale jidkan hoobla kulkulum hika hoobla kulkulum maems meemay buaha yani dadkadon hana salaamano hana salaamo saasa fade wala wadali naslaafsiyo may kale wadali naslaafsiyey maalintaas maalin sadago badan sadago masaakinta lan farciya waa jidkan masaakinkisa walasiye hadin jidkaas kala maras hadin masaakintis walasi ad koley itibaacu rasulka lakare sala allahu alayhi wasalam an jaabirin radi allahu taala anhu ala jaabir may ka goole kana nabiy naumay haday sala allahu alayhi wasalam ida kana ida xasala hadii xasalo yawmu ciidin kana tamiwa ida xasala yawmu ciidin maalin iide hadii xasal khalafa nabiy naba iskhilaafya dariiga jidka iskhilaafiyay jidki hooday mari me jidko kalaha maraayo si masaakintaas jidka kala roog dadku mel salamaan masalan suaalaan anka kaalmay rawa buaari buaari hadis kuriyay qawluhu qawlu jaabirin khalafa nabiy iskhilaafsiyaay adariiga iskhilaafsiyaay melkajere yani huwa jaabir melajere dahaba nabiy nabaga tabaay fi dariigin jidkooga tabaay warajaca nabiy naba hanagdaay fi dariigin wadado dariigaas oo aakhara kaliya kanagdaayo waan ibni cumar radi allahu taala anhum ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka may haaday yakruju huwa rasuulka ini bahawi haad min dariigin jidya ku bahaay min dariigi shajara abur min dariigi shajara dariig dariig shajara lelaw وayadkul النaبiy nabo galaayo min daرiق المcrasi daرiق المcras na ku galaayo kana نaبiy nabo may haday yakruج النaبiy nabo ki baha aha min almadina ku bahay inta injeed maki injeed mana madini ku bahay daرiق الshajara i و daرiق المcras kilahuma kana fi di lxurayfa lamadi jid mayle kiyaalana di lxurayfa وakana yabcd axadهma can اlآkar qalيla kan kan kel walaa ku dheeriya والمcrasu min التacriif وamacnahu mawdc النزul fi الlail wa ay saas way mayle kana نaبiy nabo may haday yakruju min almadinati yakubahay min dariigi shajarati dariigo dariigo shajaro leraayo dalxulayfa baaliya kiyaal meela kubahay laki madina kubahaw hadhowti hawareegde hagalay madinadi hanjeel wayadkul nabiyu galaay min dariigi lmucarasaku galaay wada slaal waida karaja nabiy waida dakala nabiy naumaka hadi galawna dakala nabiy nabo galaay min asaniyati lculya fongorti sarayti yaku galaayo fongorti sarayti yaku galaay wayakruju nabiy nabog min asaniyati fangorti asufla mana koto marki maka galaw min asaniyati lculya iya kugalay maka waagowsha kugalaayo wayakruj nabiy nabog bahay min asaniyati sufla koofurtiya maka koofurtiya kubahayo mana wadada islaamtiya la min adahi min asaniyati fangorti asufla hoosetiya kubahay maka marki kubahaw mutafaqun caleyh kalkun dariik iskhilaafyawsha dalilkiisa la wa baabu isticbaabi taqdim lyamin fi kuli ma huwa la